alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira caawa oo ay taarikhdu tahay bisha rabiicu lawal sideeddeedii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii hijiriga waxaynu sheegaynaa kelmad ku saabsan sacaadada ama liibaanta adduunyo iyo aakhiraba kelmad ku saabsan baynu insha allahu tacaala sheegi doonnaa dadku dhammaan waxay raadinayaan inay markaa sacaado helaan oo waxaa jira wax la yidhaahdo in la guuldarraysto ilaahay baynu ka magan gallaye waa shaqaawa ah ama hoogitaanka iyo guuldarrada waxaa ka soo hor jeeda badhaadhaha iyo liibaanta in la helo ayaa u muqaabiloo ka soo hor jeeda dadkuna dhammaan waxay wada raadinayaan inay helaan badhaadhaha iyo ladnaantaas iyo liibaantaa inay helaan bay rabaan mid waliba wuxuu rabaa inuu liibaano wuxuu rabaa inuu badhaadho helo wuxuu rabaa inuu markaa guuldarrada ka baaqsado inuu dhibaato ka baaqsado inuu darxa maxaa lagu helayaa haddaba liibaanta iyo badhaadhaha lagu helaya liibaanta iyo badhaadhaha markaynu ka hadlayno kuma koobna aakhiro oo keliya kuma koobna eefii aakhiraba waa soo gelaysaa in badhaadhaha iyo ladnaanta iyo liibaanta la helo waa soo gelaysaa waxaana markaa lagu helayaa diinta ayaa lagu helayaa oo iimaanka iyo camalka wanaagsan ayaa lagu helayaa in ilaahay la rumeeyo in camal wanaagsan lala yimaado inuu ruuxu garto waxa loo abuuray jidhku waa dhici karta inuu nicmaysto ama ladnaan helo laakiin qofku jidh keliya kama koobna ee wuxuu leeyahay jidh iyo ruux buu leeyahay nafna waa leeyahay jidhna waa leeyahay labadana waxaa sii muhiimsan ruuxda jasadka ama jidhku waa dhacdaa inuu markaa raaxaysto laakiin naftii ama ruuxdii ay cadaaban tahay ama dhibaataysan tahay ruuxda iyo qalbigu hadday dhibaataysan yihiinna nicma uma dhadhamayso wanaagii ladnaanna heli maayo iyadoo nicmadii adduunyo uu qofku haysto oo uu xoolo haysto oo magac haysto oo maamuus haysto oo madaxtinimo haysto oo ubad leeyahay oo oori leeyahay ayaa haddana waxa dhacda dadka qaarkood inay dhibaatoodaan oo ay dareemayaan dhib iyo rafaad inaanu ka maqnayn laga yaabo hurdada inuu ladi waayo laga yaabo nicmadu inay dhidhami weydo laga yaabo waxa loo abuuray inuu garan waayo siifayo ishaaraamayo inuu intaas yacni hammi iyo hammi iyo werwer iyo walbahaar ku jiro uu dhibaataysan yahay naftiisii iyo qalbigiisiiba ay cadaaban yihiin hurdada ma ladaayo hami iyo hammi baa haya marka uu dadka la joogo waa maqan yahay hadduu hadlo wuxuu ku hadlayaa waa hadal uu nafta hiifayo uu adduunyada markaa hiifayo uu wuxuu u nool yahay aanu garanayn wax wanaagsani ka soo bixi maayaa ruuxaasi xoolo wax kastuu haystaba waa dhibaataysan yihi wixii ka weynaa xoolaha ayaana ka maqan maaha sacaadada iyo liibaantu in xoolo la helo ma aha in madaxtinimo la helo ma aha in magac la helo ma aha liibaantu in ubad iyo oori la helo ma aha liibaantu inuu jidhku nicmaysto laakiin liibaanta weyni waxay ku xidhan tahay in qalbiga iyo naftu ay raaxaysanayaan waa faraxsan yahay waa mabsuudsan yahay waa werwer la'yahay waa nicmaysan yahay qalbigii baa nicmoonaya nebigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam alghinaa hina nafsi ghaninimo markaa qofka naftiisu ay qanaaco leedahay wixii la siiyo raalli ku yahay waxa uu yahay ruux markaa nicmaysanoo liibaan haysta hadduu yahay ruux garanaya waxa loo abuuray oo ilaahay inuu abuuray garanaya addoon ilaahay inuu yahay garanaya cibaado in loo abuuray oo takaaliif la saaray garanaayo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay wuxuu idhi uma abuurin jinkiiyo insiga in aniga ay caabudaan mooye wax kale uma abuurin oo allah keligii u caabudaayo rasuulka uu ateecaayo diintii ilaahay uu aqoon leeyahay diintii ilaahay uu baranaayo wuxuu barta uu ku camal falayo uu ku dhaqmaayo uu rabbi raalli gelinaayo uu rasuulkiisii ateecaayo yacni waxa uu yahay mid sacaadadiiyo iyo liibaantii haya faqiir ha ahaado oo haynta adduunye uu hayaa iyo xoolaha uu leeyahay ha yaraado qani ha ahaado ha xoolo badnaado ama faqiir ha ahaado ha xoolo yaraado waxa uu yahay markaa saciid weeyi liibaan buu ku sugan yahay ha ahaado markaa mid madaxtinimo haysta ama ha ahaado mid eh, madax loo yahay madax iyo manjakuu doono ha noqdo xaal kasta uu ku sugan yahayba mar hadduu garanaayo aakhiro uu doonaayo oo uu rabbi raalli gelinaayo oo raalli ahaanshaha ilaahay iyo jannaadka ilaahay inuu helo uu doonaayo sidaana uu camal falaayo waajibkii saaraa iyo xuquuqdii uu gudanayo qadarka ilaahay uu ku raalliyaho u hoggaansan yahay uu ku sabraayo hadday dhibaata ku timaaddo hadduu nicmo helona uu ku shukri naqaayo qadarkii ilaahay uu rumaysan yahay ilaa qadarka in la rumeeya waxay ka mid tahay arkaanta iimaanka an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi walyawmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih qadarkii ilaahay uu rumaynaayo kii khayrka lahaa iyo kii sharka lahaaba wanaag uu la imanayo oo uu samafalayo waxa uu yahay mid saciida oo sacaadadiiyo liibaantii haya liibaantii mid ku sugan ayuu yahay ilaahay waxauu yidhi man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun ku kastoo sameeye camal wanaagsan oo mid lab ahaaday ama mid dhadig ahaaday isagoo muumin camal wanaagsan la yimaado camal wanaagsan samaynaya camalkuna waa wanaagsan yahay wanaagsan la imanayana waa muumin ilaahay wuxuu u ballanqaaday inuu nolol wanaagsan noolaynayo falanuxyiyannahu xayaatan tayiba waxaannu noolaynaynaa nolol wanaagsan baanu noolaynaynaa baa ilahay yidhi nolosha wanaagsani waa noloshii liibaanta ahayd waa noloshii sacaadada lahayd yacni waa nolol aan werwer lahayn aan walbahaar iyo dhibaato lahayn aan kadeed lahayn waa nolol nicmaysan naftii markaa waxbay ay tahay mid farax ku sugan mid raalli ahaansha ku sugan mid waxa weeye qadarkii ilaahay rumaysanoo hadday dhibaata haleesho iyo hadday markaa nicma haleesho mar layba raalli ah oo nicmadii ruuxa muuminka waa ku sabrayaa waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr in asaabathu sara'u shakara fakaana khayran lah wa in asaabathu dara'u sabra fakaana khayran lah walaysa dalika liaxadin la lilmu'min nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam qofka muuminkaa markuu ka hadlaayey nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi waxaad la yaabtaan muuminka arrinkiisa la yaabayaa waa maxay in asaabathu sara'u shakar hadday nicma haleesho waa shukri naqaya oo shukri naqa uu shukri naqay waxay u noqonaysaa khayr hadday dhibaata haleeshana waa sabraya sabirkaa uu sabrayna waxay u noqonaysaa khayr taasina inuu mar walba xaal walba raalli yahay oo uu marna shukri naqaayo marna sabraayo muuminka mooye cid kale uma sugnaan walaysa daalika liaxadin laa lilmu'min muuminka qura ayay u sugnaatay marka waa nolol wanaagsan kii gaalka ahaa ama munaafiq ahaa qadarka ilaahay ma rumaysna ilaahay ma rumaysna yacni qalbigiisu waa werweraya ah. adduunyadii wuxuu ku sugan yahay nolol cidhiidhi ah wuxuu ku sugan yahay dhibaato wuxuu ku sugan yahay saxariir wuxuu ku sugan yahay walbahaar yacni waa ishiifayaa waa werwerayaa yacni wax ka horreeya aakhira ma garanayo yacni waxa weeye yacni naftiisii waa ooman tahay ama jidhka hadduu doono haba markaa dhergiyo oo jidhkii haba raaxaysto ee waxay tahay qofku jidh keliya kama koobnee qaybtii kale ee markaa uu ka koobnaa waxay yihiin qaar oomman qaar waxa weeye qatan ila waxa weeye iimaanka iyo camalka saalixa baa qalbiga u quuda qalbigii arwaaxda iimaanka iyo camalka wanaagsan baa u quuda marka risiqii markaa qalbigu naftu ay heli lahayd waa ka maqan yahay marka wuxuu noqonayaa mid waxaweye nolol wanaagsan aan ku noolay ayuu noqonayaa markaa gaalkii iyo munaafiqii ay noqonayaan hadduu markaa dhaqanka gaalada qaato ou qadarka ilaahay ku raalli noqon waayo kii markaa islaamka ahaa oo uu markaa camallada xunxun la yimaado oo waxa xun sameeyo ficilladii gaalado kale la yimaado wuxuu noqonayaa sacaadadii qayb ka mida ah ka maqan yacni walbahaarka iyo dhibaatada iyo markaa kadeedkana qadar markaa ka mida ayaa haleelaya laakiin kadeedka dhammayska tirani iyo dhibaatada iyo saxariirka yacni markaa daran ee dhammayska tirani wuxuu haleelaya ciddii gaalowda ayuu markaa haleelaya aakhiro wuxuu ku waarayaa markaa naar abad al aabaad aanu ka baxayn baa gaalkii ku waaraya kii gaaloobo diinta markaa waxbaa ka baxay amaba waxa weeye marka horeba markaa gaalka ahaayo aan islaaminba yani ayuu ku waaraya adduunyada markuu joogana waa dhibaataysan yahay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma qala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira qala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa ilaahay wuxu uhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka ku kastoo ka jeesta marka xuskayga yacni dikrigayga ka jeesta dikriga ilaahay waxaa soo gelaya yacni qur'aankiisii baa soo gelaya oo waa hadalkii ilaahay oo waa dikrigii ilaahay waxaa soo gelaya dikrigii addoonku ilaahay xusayey ayaa soo gelaya oo cibaadadii uu caabudayey marka ay ka mid tahay markaa kii ka jeesta fa inna lahu maciishatan danka waxaa u sugnaatay nolol cidhiidhi ah cabdullaahi bnu cabbaas waxaa laga soo wariyey dikriga inuu ku fasiray qur'aanka waman acrada can dikrii wa dikrullaah waayo ilaahay baa sheegay ilaahay baa ku hadlay marka maadaama uu hadalkii ilaahay yahay qur'aanku waa dikrigii ilaahay markaa kii qur'aanka ka jeesta waxaa u sugnaaday nolol cidhiidhi ah noloshaa cidhiidhigi waa maxay adduunyada markuu nool yahay inuu dhibaato ku nool yahay inuu werwer ku nool yahay inuu ku nool yahay hiifid uu ishiifaayo yacni werwerayo uu markaa gamala yahay aanu markaa seexanaynin oo hadduu markaa waxawa isidhaha jeefso ma gamayo hadduu markaa waxawa soo jeedo waxa weye waa murugoonaya mar wuxuu ka murugoonayaa waxa soo socda mar wuxuu ka murugoonayaa waxa tegey mar wuxuu ka murugoonayaa markaa wixii yaray la kulma hadday dhibaato ku dhacdo haddii xanuun ku dhaco haddii musiiba ku dhacdo haddii cidi ka dhimato hadday marka waxa weeye yacni wax ku dhacaan ee dhibaato uu karaahiyaysanaya waxa weeye taas waa ku weynaanaysaa cidhiidhi buu dareemaya wuxuu doonayaa marka waxa weeye wax walba siduu marka doonayo inay u dhacdo hadday u dhici weydo waa murar dilaacaya waa sababta keensatay gaalada qaarkood inay isdilaan iyagoo wax ka maqani ayna jirin jasadkooda iyo jidhkooda oo nicmadii adduunyee muuqanaysay ee daahirka ahayd ee xagga markaa waxa weeye adduunyada ku saabsanayd iyadoo la siiyey ayay haddana yacni isdilaan markaasay waxa weeye markaa deldelo adduunyada isku cadaaba aakhirana cadaabkii baa kaga horreeya cadaab abadi ah ayaa aakhirana kaga horreeya cadaabkii qabriga iyo cadaabkii naartee markaa aakhiro iyaguna waa ka horreeya ifkiina waa ku cadaabnaayo waa kaa isdilay markuu nool yahayna wuxuu u nool yahay ma garnay waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka waxaa nolosha cidhiidhiga ah soo gelaysa ashyaadaas wa naxshuruhu yowma alqiyaamati acma bacdu ahli cilmi maciishatan dankan waxay geliyeen cadaabulqabriga xataa waa soo geliyeen waayo nolol barsakhiyaa jirta oo dadku intay xabaalaha ku jiraan dee ama waa loo nicmaynaya ama waa la cadaabaya cadaabualqabri wax la yidhahdaa jira wa naxshuruhu yowma alqiyaamati acma waxaanu soo saaraynaa maalinta qiyaamana isagoo indhala qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahayow maxaad ii soo saartay buu yidhaahdaa anigoo indhala iyadoo ifka markaan joogay aan indhaqabay qaala kadaalika atadka aayaatunaa fanasiitaha yacnii aayaadkaygii baa kuu yimi baa ilaahay ku yidhahdaa markaasaad markaa ka tagtay aayaadka ku camalfali weyday aad aqbali weyday sidaa aayaadkii aad uga tagtay ayaa maantana cadaabka lagaga tegaya cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi ilaahay wuxuu u damaano qaaday ciddii kitaabkiisa raacda an laa yadilla fi dunya walaa yashqa fi laakhira inaanu adduunyada ku lumin walaa yashqa fi alaakhira aakhirana marka aanu ku guuldarraysanoo ku hoogin ayuu ilaahay u ballan qaaday oo aayadda aayadda ka horraysu ilaahay wuxuu yidhi فإma yأtiyanakm minii hudan faman itabaca hudaaya falaa yadil walaa yashqa yacni hadduu idin yimaaddo xaggayga hanuun idinka yimaado faman itabaca hudaaya kii raaca hanuunkayga falaa yadilu walaa yashqa yacni ma habaabayo ma lumayo adduunyada kuma lumaayo kii hanuunka raaca ee kitaabka raaca aakhirana markaa waxa mana guuldarraysanayo oo ma hoogaayo ee waa liibaanayaabaa macnuhu u dhacaya waana hanuunaya waana liibaanaya kii marka waxa weeye raaci waayaa isagu wuxuu noqonaya yadillu wayashqaaba macnuhu noqonaya isagu waana lumayaa oo waa habaabaya waana hoogaya fa ina lahu maciishatan danka baa dabeedna la raaciyey marka ruuxii iimaan iyo camal saalixa la yimaada ilaahay wuxuu yidhi falanuxiyannahu xayaatan tayiba waxaanu noolaynayna nolol wanaagsan ayaanu noolaynayna walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun waxaanu ku abaalmarinaynaa ajarkoodii biaxsani maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayeen waxa ugu wanaagga badan ayaanu marka ku abaalmarinayna waanu kaga abaalinayna marka sacaadada waxaa lagu helayaa iimaanka iyo camalka saalixa baa lagu helaya iimaan iyo camal saalixa haddii la waayo sacaado la heli maayo liibaan la heli maayo wanaag lama helayo yacni dadki waxa weeye wanaaggii waa garanayaan inuu wanaaggu markaa eh, wanaagsan yahay waana raadinayaan waana raadinayaan qofka markaa qalbigiisi inuu wanaagsan yahay naftiisi faraxsan tahay werwer la' yahay yacni marka waxa weeye nicmo uu dareemaayo wanaag inuu ku sugan yahay dareemaayo yacni kuma helayo yacni gaalnimo ku heli maayo gaalnimo kuma helayo camal xunow la yimaa waxaa lagu helayaa waa iimaan iyo camal saalixa ayaa lagu helaya iimaan iyo camal saalixa ayaa lagu helaya nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu inoo sheegay adduunyadu siday u liidato waxaanuu yidhi xagga adduunyada markuu ka warramaayey unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum fainahu ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum waxaa eegtaan cidda idinka hoosaysa eega wuxu hadday adduunye ku saabsan tahay waxaa la eegaa cidda kaa liidata ayaa la eegaa xoolaha lama eego ka kaa xoolaha badan xagga xoogga ka kaa xoogga badan lama eego xagga caafimaadka ka kaa caafimaadka badan lama eego xagga taranta ka kaa taranta badan lama eego ka kaa ubadka badan ka kaa ooriyaha wanaagsan ka kaa ooryaha badan yacni waxa weeye ka kaa quruxda badan yacni waxaa lama eego waxa la wixii adduunyo ku saabsan waxaa la eegaa cidda kaa liidata dad fara badani waxay eegayaan cidda markaa waxa weeye adduunyada xaggeeda sadka adduunye ka roon ee ka xoolaha badan ee ka xoogga badan ee ka quruxda caweyn ee ka waxa weeye martabadda roon xagga adduunyada ama madaxtinimo haysoo ka markaa yacni sarraysa xaggii adduunyada kaga sarraysa ama madaxtinimo haysata cidda markaa waxay ka taranta badan markaasaa lahay ciddaasaa ilaahay wax siiyey ciddaasuu ilaahay u nicmeeyey qofkaas maxaa ku dhacaya nicmaduu ilaahay siiyey waa ka hanqaltaagayaa qof kale oo nicmo kale la siiyey buu u hanqaltaagayaa eegayaa maxaa dhacaysa nicmaduu ilaahay siiyey inuu xaqiro qofkani oo aanuu garwaaqsanin nicmadii ilaahay waajibna waxaa ku ah nicmada ilaahay inuu garwaaqsado oo u qiro oo u ogaado inuu ilaahay u nicmeeyey nicmadaana ku shukri naqo marka waxa weeye taas inuu sameeyo ma ah wixii diin ku saabsan baa la eegaa cidda kaa sidata cidda kaa cibaadada badan cidda kaa taqwada badan cidda kaa dikriga badan cidda salaadda kaaga dadaalka badan cidda waxa weeye cilmiga sharciga berashadiisa kaaga badan oo kaa badsanaysa oo kaaga dadaalka badan yacnii camalka saalixa wixii aakhiro loo samaynaayo ciddii markaa kaa badsata si loo higsado si loogu daydo si loo gaadho si loola tartamo falyatanaafas ilmutanaafisuun wixii markaa ku saabsan aakhiro waxaa la eegaa cidda kaa sidataa la eegaa waayo waxaa layna amray markii horeba tartankaa layna amray wasaaricuu ilaa makhfirati min rabbikum wasaabiquu yani waxa weye waxaa layna amray kala dheeraynta tartanka in markaa khayrka loo tartamo in loo kala dheereeyo in la kala hororsado in waxa weeye markaa lagu dadaalo in mid weliba ka kala higsado inuu ka badiyo inuu doono inuu ka cibaado bato inuu ka dikri bato inuu ka alla cabsi bato falyatanafas ilmutanaafisuun khayrkii baa loo beratamayaa loo kala dheeraynayaa sidaas aawadeed wixii markaa diin ku saabsan lama eego cidda kaa liidata waxaa la eegaa cidda kaa dadaalka badan xagga tacallumka cilmiga sharciga xagga cibaadada xagga camalfalka xagga taqwada xagga dhowrsoonaanta yacni xumaanta laga dhowrsoon yahay xagga dadaa sunnaba taas waxaa looga jeedaa si uu qofku ugu daydo si uu ula beretamo laakiin wixii adduunyo ku saabsan aan marka ahayn aakhiro xaggeedii wixii loo samaynaya aan ahayn nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam sidaasi ka duwan unduruu ilaa man huwa asfala minkum waxaa eegtaan cidda idinka hoosaysa eega ha eegin ka kaa taranta badan ee ka kaa taranta yar eeg hebel baa ubad badan hebel baa inama badan hebel baa markaysa markaa carruur badan yacni markaa taa ha eegin kan baa kaa carruur yar eeg kan baan waxbaba la siin eeg kan baan markaa waxbaba dhalin eeg yaa xagga xoolaha eegin ka kaa xoolaha badan kaasaa ilaahay u nicmeeyo xoolo badan siiyey intaasoo guruu leeyi intaasoo gaadhuu leeyi intaasoo markaysa marka caynkaasuu leeyi milyaaruu leeyi kadaabuu buu waxaad eegtaa cidda kaa liidata qaar baan markaa waxa dabba shidan qaar baan markaa waxa waxba haysan qaar baa gaajo markaysa marka waxaan yacni eh, ku sugan tahay oo yacni waxa laga yaabo inay wakhtiyada qaarkood gaajo ku seexdaan ha eegin xagga xoogga iyo caafimaadano kaa xoogga badan waxaad eegtaa cidda kaa liidata haddaad tamar darro ka cabanayso dad baa kaasii tamar daran bal kuwa kaa jilicsan haddaad caafimaad xumo ka cabanayso bal kuwa kaa caafimaadka liita e qaar baa laxaadala qaar baa xanuune laga caal waayo qaba qaar baa waxa weeye markaa xanuuno khatara qaba kansarra qaar baa qaba qaar baa aydhisya qaba qaar baa laxaadala qaar baa kaadida laga qaadaa ya haddaad laxaadla tahay qaar baa labala haddaad laba la tahay qaar baa saddexla ya yacni waxa weeye dad fara badan ayaa marka waxa weeye xanuunadii kaa liita kuwa eeg xagga quruxda kuwa kaa quruxda badan ha eegin kuwa kaa quruxda liita eeg xagga magaca kuwa kaasii liita eeg xagga markaa oorida ama marka xagga markaa zawjka ninka kuwa kaa liita eeg kuwa marka waxaw kaa yani sarreeyo ha eegi hebel baa kaa oori wanaagsan ha odhan hebel baa markaa waxawy ooridiisu markaa kaa mutiicsan tahay ha odhan ama heblaaya ninkeedu kaa wanaagsan yahay ha odhan bal kuwa kaa liita eeg kuwa kaa liitaa waxay qabaan eeg unduruu laa tanduruu ilaa man huwa fawqakum e yani ha eegina cidda idinka sarraysaa nebigu yidhi sala allahu aley wasalam taas waxay ku saabsan tahay abwaabta adduunyada fa innahu ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum taasi waxay mudan tahay inaydaan xaqirin nicmada ilaahay korkiinna ku galladaystay dadka fuqarada qaarkood waxay isleeyihiin nicmo ma haysaan ee ruuxa xoolo haya ayaa markaa nicmo haya qaar fara badanoo xoolo markaa la siiyey oo meel walba xoolaha meel ay kala dhigaan waayey oo dhibaataysan baa jira oo faqiirkan waa caafimaad qabaaye yacni waxaa jira markaysaa waxaa qaar xoolo fara badan la siiyey oo haddana intaasoo xanuun qaba oo caafimaadkii uu xoolahan ku cuni lahaa oo ku raaxaysan lahaa aan marka haysan xoolihiisi caafimaad u jari maayaan marka waxa eegtaan cidda idinka liita eega ruuxii haddii musiiba ama dhibaata ku timaaddo dhibaatadii waa inuu ku sabraa waa waajib sunne maaha waa faral sabirkaa ajar buu ka helayaa oo mar baa markaa mixnada ama dhibaatadu waxay noqotaa nicmo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa almasaa'ibu nicmo wasay nicmo u tahay musiibadii waa mukafira lidunuub dembiyadii bay daadinaysaa masaxaysaa dembigii baa markaa ka daadanaya musiibadii baa ruuxii muuminkaa ku sabraya ajra saabiriin baa laga ajar siinaya innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa loo wafaynayaa loo dhammaystirayaa kuwa sabraya ajarkooda xisaab la'aan ayaa loogu wafaynaya aakhire markuu tago darajo sarraysuu sabirkii ku gaadhaya darajo sarrayse ayuu ku gaadhaya waata axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay dadkii adduunyada caafiyada iyo ladnaanta ku sugnaa caafimaadka aan ahlulmasaa'ibka ahayn aakhiro waxay jeclaystaan oo tamaniyaan markay adduunyada joogeen jirkooda in la googoyn lahaa markay arkaan dadkii dhibaataysnaa ee asxaabuulbalaa ahaa ajarka weyn ee la siiyey ee dhibaatooyinkaa ku sabraa loo jeedaa marka almasaa'ibu nicma masaa'ibta laftoodii baa nicmo ah oo dadka qaarkood musiibadu way dhacdaa inay markaa ku noqoto musiibo oo niqmo ku noqoto laakiin waa maxay waa ruuxin oo musiibadii ku sabri waaya laakiin hadduu musiibadii ku sabro oo aqoonsado marka waxa way in qadar ilaahay ay ku dhacday waajibkii sabirkana la yimaado tadarucii iyo ilaah barigii yacni uu la yimaado waxay u noqonaysaa nicma nin dhakhtara ayaa mar ii warramay waxaa lay keenay buuhi nin xanuunsanaya ninkaa xanuunsanaya walaalkii baa waday buuhi ninkii baan baadhnay markaan baadhnay ayaan waxaanu ka hellay buu yidhi xanuunkii khatarta ahaa ee idhiska ayaanu ka hellay nacuudu billahi min daalik xanuunkii markaanu ka hellay baan waaniyey buuhi markaasaan ku idhi dhammaanteen waa wada dhimanaynaa ruux xanuunsanaya iyo ruuxaan xanuunsanaya mid waliba waa dhimanaya mid horraynayana ilaahay baa og ka caafimaadka qaba iyo ka xanuunsanaya mid horaynaya ilaahay baa og marka kollayba haddaynu wada dhimanayno dee in markaa la toobad keeno oo xagga ilaahay loo noqdo ilaahay la baryo oo yacni tawba lala yimaado iyo istikfaar dunuubtana laga baxo yacni la toobad keeno cibaadada lagu dadaalo lagu sabro musiibada iyo dhibaatada yacni waajibku waa saas waan waaniyey buuri waanadii ilahay waa ku anfacay waanadii waa qaata ninkii mateed ayaa walaalkii i buuri lix bilood buu sii noolaa markuu u yimi walaalkii wuxuu iga shukri naqay buu idhi waanadii maalintii dabeedna wuxuu idhi walaalkay xanuunkani waa uga reeyey buuhi waayo cibaado ma aqoon buu idhi ma tukan jirin hadallada kufrigae gaalnimada ah ee cayda ana ee gaalnimada ana waa ku hadli jiray maalintii markii aad nawaanisay laga bilaabo wixii uu ka baxay cibaadadii iyo salaaddii buu bilaabay muddadii sidii buu u tukan jiray buuhi wixiina waa ka toobad keena markii dambena isagoo masjidka ku jira oo salaaddii makhrib tukaday tii cishana sugaya baa geeridu u timiye masjidka gudihiisu ku dhintay maqhribkii waa tukado masjidku ku tukaday buui cishihiina waa sugayey halkaasay naftu kaga baxday buui marka walaalkay xanuunka uga reeyey buui marka sheekhulislaam ibnu taymiya waxau yidhi almasaa'ib nicma macnaha uga jeedaana waa saas waa waxay sababayso iyo waxay xambaarsan tahay iyo qofku musiibadii marka inuu rumaysan yahay qadarka ilaahay sida xadiiskii horeba aynu ku aragnay wa in asaabathu daraa'u sabra fa kaana khayran lah waxyaalaha qofka aadka u anfacaya waxaa ka mid a ee nolosha wanaagsan uu ku gaadhaayo ilaahay baryadiis duco caama ayuu ku ducaysan jiray allahuma aslix lii diinii aladii huwa cismatu amrii wa aslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashii wa aslix lii aakhiratii alatii ilayha macaadii nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ilaahay ka baryey in ilaahay diinta u hagaajiyo oo adduunyada u hagaajiyo oo aakhirada u hagaajiyo hadduu ilaahay mid walba u hagaajiyana ruuxii wax ka xumaanaya ma jiro marka ducada uu nebigu ku ducaysan jiray ruux waa inuu ku ducaystaa oo uu yidhahdaa marka waxa weeye ilaahow aakhiradaan u noqonayo noo hagaaji adduunyadaannu ku dhex noollahay markaa eh, waxaanu ku noollahay ku sugan yihiin noo hagaaji oo noo islaaxi diintayada noo islaax oo bimacnaa qaar diintii si wanaagsan u haysta naga yeel wajcal ilxayaata ziyaadatan lii fii kulli khayr wajcal ilmowta raaxatan lii min kulli shar ilaahw noloshana waxaad iga yeeshaa mid dheeraad ii ah oo khayr eh, yacni markaa ii kordhinaysa geeriduna mid raaxo oo dhan iga ah iga yeel waa barye ilaahay la baryaayo ilaahayna wax walba isaga haya adduunyada iyo aakhiraba isagay u sugnaatay waanu ina amray baryadiis waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum sayadkhuluuna jahannama daakhiriin baryada ilaahay la baryaayo ilaahay waa ina amray ruuxa markaa ilaahay baryana ilaahay waa ka raali noqonaya man lam yas'al illaaha yaqdab calay sida nebiga laga soo wariyey sala allahu aleyh wasalam in nebigu yidhi kaan ilaahay waxba su'aalan ilaahay waa u cadhoodaa marka allah waa in la baryaa waana in marka waxaa weeye camalka lagu dadaalaa in khayrka aan dib loo dhigin ee khayrka la sameeyo laa tusawif camal alkhayri ilaa hadin waa in markaa ruuxu markaa saacadda iyo wakhtiga uu joogo uu ku dadaalaa oo aanu ka fekerin mustaqbalka dambe ee soo socda wixii tegeyna aanu isku taxallujin wixii tegay hadday ahaayeen dunuub waa inuu ka toobad keenaa toobad ku beddelaa laakiin waxa weeye isku ciilkaambi uu isku ciilkaambiyayo maxaad waxaa u samayn weyday wakhtigii tegey ama uu ku naalloodo oo uu ku fekero wakhtiga soo socdaad waxaa samayn doontaa labada midna dan uma aha waxa u dana markaysa waxaan wakhtiga uu joogo inuu ka faa'iidaysto oo khayrka adduunya iyo khayrka aakhiraba wax ka anfacaya uu kaga faa'iidaysto maa madaa faata walmu'ammalu haybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegey yacni socde socdaana waa mid haybo inaad gaadhi doontiyo in kale ma ogid walaka asaacatu alatii anta fiiha waxaa kuu sugnaatay saacadda marka aad ku sugan tahay dad fara badani waxay ku sugan yihiin khayaal ay ku fekerayaan waxa soo socda ku fekerayaan ay dayaceenna wakhtigay guda joogaan eh, gudihiisa joogaanna ay dayaceen ama ay tamanniyayaano isleeyihiin dhallinyarnimadaadi maxaad waxaa u samayn weydey maxaad waxaa u samayn weydey maxaad waxaa u samayn weydey wakhtiga markaa uu joogana aanu ka faa'idaysanayn marka waxa weeye hami iyo werwer inuu isku abuuro ma aha waayona adduunyadu waxa weeye waa wakhti kooban cimrigeedu waa kooban yahay saacaddu waa xadidan tahay inuu marka waxa weeye wax wanaagsan ku beero oo kaga faa'iidaysto waa inuu isku taxallujiyaa waana inuu naftiisa u raaxeeyaa waa inu markaa hami iyo khami aanu isku dilin iyo inuu naftiisa hiifaayo iyo inuu naftiisa dhibaataynaayo yacni waxa weye noloshana waa inuu u eegaa wax wanaagsan markaa inay tahay ayuha almushtaki wamaa bika daa'un yacni waxa uu yidhi kaagan cabanayow ee aan xanuun ku sugnayn kun jamiilan tara alwujuuda jamiila waxaad noqotaa mid wanaagsan wakhtigo dhanba wuxuu noqonayaa wax waliba wax ku ruuxu la macaamilayo waa inuu kula macaamilaa inuu hadal wanaagsan ku yidhaahdo taana sharcigu waa inoo sheegaya waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan waxaad ku tidhahdaa addoommadayda ha yidhaahdaan marka hadalka wanaagsan nebiguna muxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ittaqi illaha xaysumaa kunta wa innaasa bikhuluqin xasan yacnii ilaahay ka baq meel kastaad ku sugan tahayba buqcad kastood ku sugan tahay rabbay u sugnaatay ilaahay baa iska leh mulkigii ilaahay ka bixi maysid risiqi ilaahay baad cunaysaa meel kastaad joogtaba ilaahay waa ku taalacanaya waa ku arkayaa marka meel kastaad ku sugan tahayba ilaahay ka baq berri iyo bad haddaad hawada ku sugantoo duurayso oo diyaarad saaran tahay haddaad markab saarantoo badda marayso haddaad berriga marayso haddaad bannaan marayso haddaad buura joogto haddaad guryo hoostood ku jirto yacni meel kastaad ku sugan tahayba ilaahay ka baq wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana kula dhaqan akhlaaq wanaagsan annaas baa la yidhi yacni waxa weeye muslimiintii hore waxa dhici jirtay niman waxa weeye marka tujaar ah ayaa beledada gaalada marka intay tijaaro u doontaan oo xoolo bayac mushtara u doontaan ba akhlaaqdooda iyo dhaqankooday dadku arkaan akhlaaq wanaaggooda dhaqan wanaaggooda ayaabay ku islaami jireen marka waxa weeye waa in marka akhlaaqda la wanaajiyaa dhaqan wanaagsan dadka lagula dhaqmaa wa quuluu linnaasi xusnaa baa ilahay yidhi dadka waxaa ku tidhahdaa hadal wanaagsan nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam alkalimatu tayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad yacni waxa weye ruuxu waa inuu faraxsan yahay waa inuu weji furan yahay laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqaa akhaaka biwajhin talq yacni waxa weeyaan macruufka waxa wanaagsan waxba ha ka xaqirin kulay ku tahay dadka inaad weji furan kula kulanto nebigu wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam kasiira tabasum mid waxa weye dhoolla caddayn badan wejigiisu miduu furan yahay hadalka wanaagsan waa in lagu hadlaa hadalka waa in la wanaajiyaa hadalka waa in la debciyaa markuu ilaahay nebi muuse iyo nebi haaruun markuu diray oo fircawn inay u digaan uu diray ilahay wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qawla layina lacalahu yatadakaru aw yakhshaa waxaa ku tidhahdaan hadal wanaagsan yacni idinkoo rajaynaya ama xaalaa rajaynaysaan inuu waxa weeye waantoobo ama ilaahay ka baqo marka hadal waa usluub yacni markaa dacwada iyo diinta dadka in lagu gaadhsiiyo si furan si debacsan hadal debacsan lagula hadlo marka waxa weeye waa in faraxa marka la badiyaa waa in waxa weeye musiibada hadday musiiba ku dhacdo qofka aanu isku weynayn ou yidhaahdo waa muqadar yaa waclam anna maa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak waxaad ogaataa markaa wixii ku haleelaa inaynay ahaan lahayn marnaba qaar ku seegi lahaa waxaa ku seegayna inaynay ahaan lahayn marnaba qaar ku haleeli lahaa marka maxaad u murugoon maxaad u argagixi marba waxaanad ka fakan karayn mar hadday tahay oo hadday kugu dhacaanna aanaad ka baaqan karteen hadday kaa baaqdaanna aanay marnaba kugu dhici lahayn marka waxaa weeye maxaad naftaada u hiifi wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih marka masaa'ibkii waa in lagu sabraa nicmooyinkii waa in lagu shukri naqaa nicmooyinka ilaahay waa in la qiraa waa in la ogaadaa nicmooyinka ilaahay ruux inaanu koobi karayn wa in tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha hadday is tiriya nicmooyinka ilaahay ma tirin kartaan intee waxa weeye marka xubnood buu ilaahay ku s bal caafimaadkaaga eeg haddaad meel ka cabanayso bal intee xubnood baa kuu caafimaad qaba kelihii beerkii eeg wadnihii eeg yacni waxa weeye markaa neerfayaashii eeg yacni maskaxdii eeg dad baa waxa weye maskaxda marka waxa laga qaada oo waxa weye marka dharkoodii marka waxa iska bixiyey iyagoo qaawan suuqa maraya ama markaa naftoodii laga hayaayo isdilaya lcaqli waa nicma cadiima waa nicmo weyn nicmadii sixadu waa nicmo weyn adduunyadu waa daar dhibaato ah daar markaa loo abuuray raaxa ma aha raaxo waxaa loo abuuray jannada ayaa loo abuuray haddaad raaxadii ka raadiso markaa inaad adduunyada ka hesho dee adduunyada raaxo ka heli maysid adduunyadu waa daar dhibaato waa daar imtixaan yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan fa mulaaqiih waa la dhibaatoonaya yacni dhibaatadaa sida loogu jiro dhibaatiba dhibaato looga baxayo ayuunbaa geeridu imanaysa ilaahay waxau idhi laqad khalaqna alinsaana fii kabad dadka waxaanu ku abuurnay beer xanuun iyo dhibaato gudaheed baanu ku abuurnay kabad waa maxay ruuxa marka musiiba ku dhacdo haq beerkaasa ah, waa mashaqa waxaa laga dhigay dhibaatadii inuu ku dhex jiro fiid waxay faa'iidaynaysaa daraf marka fii kabad ay fii mashaqa dhibaatada dhexdoodiibuu ku dhex jiraa sidii biyo uu dhex quunsan yahe oo kale marka hadduu isyahaa dhibaato ka bax oo dhibaataya inay ku haleelin dee waxa weeye markaa wuxuu doonayaa waxaan markaa aanu helay dhibaatooyinkiina marka innagay dan inoo tahay waayo cadaabka aakhiro dhibaatada adduunyaa inooga roon yacni waxa weeye dhibaatadii waanay inooga dhigan tahay marka dhibtu inagu dhacdo waynu xasuusanaynaa geeridii waxa weeye rabbi xaggiisaa loo toobad keenaya rabbi baa la baryayaa ilaahu caafimaad isii ilaahuw xanuunka iga qaad ilaahuw dhibtan iga qaad ilaahuw waxaan isii waa cibaado markaa baryada ilaahay la baryayaa towbaddii istikfaarkii baa laga yaabaa in la xasuusto geeridii ka weynayd marka xanuunkan ayaa laga yaabaa in la xasuusto marka nooc wacdiyay tahay kaannahu in ruuxii la wacdinayo geeridii la xasuusinayo ila ruuxu siduu xumaan isaga wado ou khafle iskaga jiro mar keliya haddii kaflad lagu qabto isagaan toobad keeni isagaan xagga ilaahay u noqon waxay noqonaysaa marka waxa weeye in khatar ay ku tahay taas oo laga yaabo khaatimo xumo markaysaa inuu ku dhinto marka nooc waana'a baa ku jirta dembi daadin baa ku jirta sabirka lagu sabraayo waxaa ku jira yani waxa weye ajar weyn sabirka ajarkiisina waa kaa weyn maadatu sabri qur'aanka aad bay igu soo noqnoqota marka waxa weeye waa waxa wanaagga lagu helayo ifkiiyo aakhiraba sabirku wax kastoo wanaagsan sabir baa lagula iman karaa wax kastoo xunna sabir baa lagaga dheeraan karaa oo macaasidii in laga sabraa macaasidii inaan lala iman baa ka imanaysa oo laga dheeraado laga tago waajibaadkii in la gutoo lala yimaado sabir baa keensanaya waxaa la yahay wax kastoo wanaagsanba waa sabru saaca waa in saacad la sabroo la adkaysto yacni dhibaatooyinkii waxaa ku jira tamxiis waxaa ku jira ibtilaa imtixaan baa ku jira dadkii baa lagu eegaya marka waxa weeye waa in la sabraa qadarkii ilaahay waa in la xusuustaa xagga ilaahay waa in loo noqdaa rabbi waa in markaa la xusaa waatuu ilaahay uu yidhi aladiina aamanuu wa tatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub ilaahay wuxuu hanuuninayaa ka xaggiisa u soo noqda wuxuu hanuuninayaa aladiina aamanuu wa quluubuhum bidikri illaah kuwii rumeeyey qalbiyadooduna ilaahay xuskiisa ku xasilayso dad fara badan baa xasilloolida qalbiga doonaya laakiin qaar maxay ka raadinayaan heesaha qaar waxay ka raadinayaan riwaayadaha qaar waxay ka raadinayaan xoolaha qaar waxay ka raadinayaan dumarka badan qaarkood waxay ka raadinayaan ubadka qaarka waxay ka raadinayaan madaxtinimada qaar waxay ka raadinayaan magaciyo maamuuska qaar waxay ka raadinayaan markaa arlada inay wareegaan oo ay markaa sameeyaan dalxiisnimo ay sameeyaan oo markaa waxa weye marba markaa dhul u tago laakiin waxaa xasilloonida qalbiga lagu helaa taa ma ah. ilaahay baa inoo sheegay aladiina aamanuu wa tatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub xuska ilaahay bay ku xasilaysaa qalbiyadu quluubtii waxay ku xasilaysaa way ku nagaanaysaa ku degaysaa ilaahay xuskiisa ilaahay markaa in la xuso qur'aankiisa la akhriyo allah markaa dikri loola yimaadoo la xusaayo ikhlaas iyadoo lagula imanayo raalli ahaanshaha ilaahay lagu doonayo iloonidii qalbiga warwarkii iyo qalbigu inuu markaa walbahaaro inuu dhibaatadu la weynaato waxyaalahaas wuxuu kaga baxayaa ilaahay xuskiisa aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati tuuba lahum wa xusnu ma'aab kuwii rumeeyey camalka wanaagsanna la yimi oo sameeyey camallada wanaagsan waxaa u sugnaaday tii wanaagga badnayd baa u sugnaatay culamada qaar waxay ku fasireen in loo jeedo jannada culammada qaarkoodna tuuba lahum waxay ku fasireen in looga jeedo alxayaatu tayiba nolol wanaagsan inay tahay waana dhici kartaa marka in la cammimo oo la yidhaahdo tuubaa lahum waxaa soo gelaya fi dunya waalaakhira in adduunyadana nolol wanaagsan ay ugu sugnaato aakhirana jannadii wanaagga badnayd ugu sugnaato wa xusnu ma'aab rabbi agtiisa meel loo noqdo wanaagsan baa ugu sugnaatay waxyaalaha sacaadadu ma aha xoolo badan walastu ara sacaadata jamca maalin sida shaacirku uu yidhi markaa uma arko oo uma qabo liibaantu inay tahay xoolaha in la ururiyo walaakina ataqiya huwa asaciidu ha yeeshee ka taqiga ah ee ilaahay ka baqaaya ayaa saciidoo liibaanay dadka markuu ruuxu la maxumaan hadday kala kulanto ama markaa waxa dabeecaduu diido hadduu kala kulmo in waxa weeye tan noocaasi ay sababto markaa waxa weye noloshii iyo dhaqankii ee ay wada dhaqmayeen inay markaa ka teeddo ka celiso ou yidhahdo kaasi wuu qaldamay iga daah kaasi wuu xumaadee iga daah kanna sidan buu sameeye iga daah kanna caynkan buu yidhi iga daah gabadhanna waxan bay samaysee iga daa iyadana u furo ay tidhaahdo markaysaa ninkani waxaanuu sameeye iga daah yacni waxa weeye saaxiibkii uu yidhahdo waxan buu sameeye iga daah walaalkii u yidhahdo uu yidhiye iga daah aabbihii uu yidhahdo waxaan uu yidhiye iga daah aabbuhu inankiisii uu yidhahdo kanna markaysaa naf ma leho iga daa saasuu sameeye marka waxaway dadkii uu la macaamilayay hadday saaxiiba tahay hadday awlaad tahay hadday zawjaad tahay hadday markaa qaraabo tahay hadday saaxiiba tahay dhammaan marka inuu mid walba meel ku tuuro laakiin taa dawadeedu waa maxay waa inuu ogaado ruuxu markaa wanaag iyo xumaan mid walba inuu leeyahay mu'miniinta markii laynoo sheegayay muxuu ilaahay yidhi faman saqulat mawaaziinuh fa huwa fii ciishatin raadiya waman khafat mawaaziinuh fa ummuhu haawiya marka waxaa ilaahay inoo sheegay adiisa khayrku ay cuslaadaan in qaab loo noolaado raalli ahaansha u saaxiiba inuu ku sugan yahay lama odhan ka wada khayr noqday ka wada wanaag noqday ruux murya gacani ma jiro oo markaa dadkeenna ka mid ah ambiyadu iyagu waa gaar ambiyadu macsuumiin weeyeenoo ilaahay baa dhowraye dadka kale waana gefayaan waana qaldamayaan khalad iyo sax mid walba waa leeyihi marka waxaa laga eegayaa haddii wanaaggoodu bato oo u xumaantooda ka bato dee wuxuu noqonayaa ruux wanaagsan marka waxa weeye ilaahayna raalli buu ka noqonaya muuminiintiina waxa saaran inay ka raalli noqdaan miisaankay ku eegayaan waa kaas faman saqulat mawaaziinuh fa huwa fii ciishatin raadiya laakiin in la yidhaahdo ruuxii xumaan la yimaadaba bes waa u dhammaatay tuur isagana waa arrin qalad ah waxyaalaha sacaadada ka hor imanaya liibaanta adduunyo bayna ka mid tahay nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laa yafrak mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar yaanu u nicin nin muumini gabadh muuminada qalad uu ku arka yaanu u nicin in minha khuluqan hadduu dabeecad ku naco radiya minha aakhara wuxuu kaga raalli noqonayaa dabeecad kale maxaa markaa looga baahan yahay inuu eego yacni waxa uu ku wanaagsan yahay inuu eego aanuu ka eegin dariishadda ama daaqadda xun keliya aanu ka eegin ee uu ka eego xagga wanaagsanna uu eego yacni waajibku waa saas gabadhiina waa saas si la eeg waa in marka waxaa ninkii ay ka eegtaa xagga xumaantoo keliya waa inaynay ka eegin taana u nicin ee ay ka eegtaa xagga wanaaggana aabbuhu ilmihii waxa weeye waa inaanu ka eegin xagga xun xagga wanaagsanna waa inuu ka eegaa aabbuhu yacni waxa weye inaynu ka eegin inantii markaa xagga xun ee uu ka eegaa xagga kale wanaagsan ay ku fiicantayna waa inuu ka eegaa ilmuhu waa inuu waalidka ka eega xagga uu ku wanaagsan yahay aanu ka eegin marka xagga uu ka xun yahay aanu ka eegin ixsaanka iyo wanaagga iyo marka waxa uu farayna marka waa inuu eegaa waa inu markaa qalad uu ku sameeyey bes markaysa waa inaanu milicsan saaxiibku saaxiibka kale waa inaanu ka eegin marka wax xun shay qaladoo mar ku sameeyey aanu ka eegin wanaagga kale waa inuu marka eegaa sidaa markaa xadiiskaasiba uu sheegayo laa yafraq mu'minu mu'minatan waxa weeye waa qaacidada dadku ku mucaamilayaan ay ku wada dhaqmayaan ciddii markaa waxawaye xidhiidh leh ay dhammaan ku wada dhaqmayaan carabtu waxay ku mahmaahan hadalay ka qaateen markaa xadiiskaa ka iqtibaaseen oo odhanaya man talaba akhan bilaa caybin baqiya bilaa akh ruuxa doono walaal ceeb la' walaal la'aan buu muta ah soomaaliya lafteedu wax u eg bay yidhaahdaan oo waxay yidhahdaan tol wada qumman ruuxa doonaa to la'aan buu mutaa marka waa in la eegaa yacni waxa weye wanaagyada waa in la eegaa xagga xunoo keliya waa inaan laga eegin waana in hamiga iyo hamiga ilaahay laga magan galaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam ilaahay wuxuu ka magan geli jiray yacni hamiga iyo hamiga oo wuxuu odhan jiray waacuudu bika min alhami waalhami ama min alhami waalxasan marka waxa weeye waa in markaa aan waxyaalaha laysku weynayn wax yaroo sahlan marka waa in laga soo qaada cafiga waa in la badiyaa oo hadday cidi ku qaldanto waa inuu ruuxu wax cafiyaa ruuxu hadduu markaa wax cafiyo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku uu yahay waa inuu ruuxu samafal bataa waa inuu ixsaan bataa waa inuu cafin bataa hadduu markaa ruuxii wax cafiyo ilaahay waa cafiyaa ciddii ku qaldanta hadduu cafiyo ou iska dhaafo u xilqariyo ou kashifi waayo ou ceebayn waayo ilaahayna ma kashifee waa asturaa yacni waxa weeye waatuu ilaahay uu yidhi walaa ya'tali ululfadli minkum wasaacati an yu'tuu ulil lqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fii sabiili illah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wallahu ghafuurun raxiim waxay ku soo degtay aayaddu nin saxaabi ahoo mistax la yidhaahdo oo abuubakar ay qaraabo ahaayeen oo muhaajir ahaa oo ilaahay dartii u soo hijrooday oo mujaahid ahaa oo raggii beder ka qayb galay ka mid ahaa abuubakarna marka uu masruufi jiray ayaa marka arrin qalada galay nimankii munaafiqiinta ayaa waxay u dhuubeen warkii masabidka ahaa ee caayisho ay ku masabidayeen ee beenta ahaa been abuurka ahaa tii buu markaa waxa weeye ka qayb galay ama dhegaystay tii markuu ka qayb galay ama wax ka mida markaa uu loo laqimay isagan iska hubsan lagu kediyey ayaa markii ilaahay caaisha uu beri yeelay oo baraa'adeedii caddeeyey ayaa abuubakar wuxuu ka dhaartay inuu wax dambe mistax siiyo ayuu ka dhaartay mistaxna qaraabay ahaayeen markaasaa aayadda ku soo degtay hadda mistax qalad weyn buu galay ifkigii caaisha lagu masabidaayey baa lagu kediye oo isaguna uu ku hadlay ila qofka muuminkii macsuum ma ahee faadilba ha ahaado ninkan waa bedri bedri buu ka qayb galay isagoo beder ka qayb galay ayaa haddana yacni qaladka noocaasa uu ku dhacay markaasaa dhaartii uu abubakar ka dhaartay oo bimacnaa kaannahu qaraabanimadii inuu qadarin waayey oo bimacnaa ixsaankii iyo samafalkii u qadarin waayey oo inantii markaa in abibakar uu wax ka sheegay oo lagu kadiyey taasi inay ku weynaatay abubakar dabeedna markaa sidaas aawadeed uu ka dhaartay markaasaa aayadda ilaahay soo dejiyey oo uu yidhi iyoynay ka dhaarin kuwa fadliga iyo qaninimada u saaxiibkiihi inay siiyaan kuwa qaraabada u saaxiibka inay wax siiyaan iyo masaakiinta iyo muhaajiriinta inay wax siiyaan iyo inay ka dhaaran walyaxuu ha cafiyaan hana iska dhaafaan oo ka jeestaan kaannahu waxaan jirin ha ka soo qaadaan alaa tuxibbuuna an yakfira allaahu lakum miyaydan jeclayn inuu ilaahay idiin dhaafo qaladkaa ku qaldantaan dembigaa dembowdaan inuu ilaahay idiin dhaafo miyaydan jeclayn abubakar markii aayaddu soo degtay wuxu uhi haa waan jeclahay markaasuu dabeedna u soo celiyey wuxuu siin jiray dhaartiisiina ka kafaara guday markaasuu u soo celiyey wuxuu siin jiray ayuu markaa u soo celiyey waxaa laga qaadanaya man cafa cafa allaahu canhu kii ilaahay cafiyo waa cafinaya man hafara hafara allahu lahu yani waxa weye aljazau min jinsi alcamal abaalmarintu waa noocii camalku yahay saas aawadeed ba culamada qaarkood waxay yidhahdeen ciddii markaa cid u dhimrisa ilahay waa u dhimriyaa ciddii cid u samafasha ilahay waa u samafalaa ciddii cid kaalmaysa ilaahay waa u kaalmeeyaa ashyaada qaarkood axaadiista qaar baaba ku soo aroortay waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih inta addoonku kaalmada walaalkii ku sugan yahay ilaahayna kaalmadiisuu ku sugan yaho waa kaalmaynaya man acaana acaanahu allah kii kaalmeeye ilahay waa u kaalmeeta sheegaysa man yasara musliman yasarahu allahu fi dunya walaakhira ruuxa markaa ruux muslima markaa u fudaydiya ilaahay waa u fudaydiyaa fi dunya walaakhira waman satara musliman satarahu llah waman nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama hadduu kurbo adduunye adduunka markaa ka farajado yacni waxa weeye kurbo kurbooyinka aakhiro ka mida ah ilahay ka farajada ruuxa markaa ruux u xilqariyo astura ilahay waa asturaa ceebta ruux muslima hadduu asturo ilahay waa asturaya ruuxa marka ruuxa ruux u fudaydiya wax ku culus ilaahay fi dunya walaakhira waa u fudaydiya culammada qaarkood waxay kala baxaan xadiiskaasoo ka daliishadaan ruuxa markaa acmaasha ula yimaada liajli illaah ilaahay dartii isagoo muumina khaatimadiisu inay wanaagsanaanayso u iimaan ku dhimanayo ila haddaanu iimaan ku dhiman kurubaadka aakhiro loo fudaydin maayo dunuubtiisa aakhiro looma xilqarinayo looma asturaayo yacni kurbooyinka lagama faydayo marka waxaa laga qaadanayaa bay culammada qaarkood yidhaahdeen in waxa weeye ruuxa khaalis hadduu camalkaa ilaahay dartii ula yimaado ruuxu waa inuu ogaadaa markaa cimriga adduunyadu inuu kooban yahay inuu kollayba goray noqoto oo markaysa markaa u dhimanayo wuxuu markaa rabbi la hortegaayo waa inuu diyaarsadaa towbadda iyo istikfaarka iyo dikriga waa inuu ku dadaalaa gaaladu waxay markaa waxa weyaan isu deldelayaan waa maxay qaar baa xoolo badan iyagoo xoolihii wax walba haysta ayay haddana isdeldelaan way isdilaan sunbay cabbaan yacni waxa wey isgubaan siyaalo badan oo kala duwan bay isu dilaan ilaa buugaag ay ka qoreen ay kaga hadlayaan sida laysu dilo ama sida ugu fudud fudude laysu dilaayo kullu daalika maxay tahay yacni waxa weye naftiibaa ha qabla qalbigiibaa ooman jidhku haba nicmaystee laakiin waxa markaa uu tabayo daraaddeede ka maqan ee la ooman yahay sirtii nolosha uu garan waayey aawadeed buu isu dilayaa waxaa ka maqan ayaa wax weyn ah xooluhuba jirhkoodu waa raaxaystaa wax waa cunaan wax waa cabbaan yacni waxa weeye sumarku intaasoo marka idood buu isu maraa intaasoo laxaad buu isu marayaa hadda maxaa marka waxa weeye jasadkii nicmada uu nicmaystay aanan ruuxinay ha qabeelin muxuu kaga duwanaanayaa ruuxu xoolihii muxuu kaga duwanaanaya waa sababta uu ilaahay u yidhi gaalada markuu sheegaya inhum ilaa kal ancaam xoolaha mooye wax kale lama mid aha bal hum adal iyagaabaa ka liita iyagaa ayaa ka liita oo xoolihii intii caqli la siiyey muhimmaddii loo abuuray kamay tegin ee xooluhu markaa wixii loo abuuray waa ku sugan yihiin ilaahay oo keliya inay caabudaan ilaahay markaa uma shariig yeelaan yacni waxa weeye ilaahay bay u tasbiixsanayaan qaar rabbi ka kufriyey ma aha laakiin aadamigii jinkii iyo insigii in badan baa garan weyday sida waxaa loo abuuray ilaahay keligii caabudi weydey marka waxa weeye yacni jidhkoo keliya layaan laha qabeelini waa in marka waxa weeye ruuxdii iyo qalbigii waa in marka waxa laha qabtiraa waa in marka lala yimaadaa iimaankii camalkii saalixa waa in lala yimaadaa iimaankii camalka saalixa haddii lala yimaado yacni liibaan baa imanays liibaan ayaa imanays taas yadaa waa in lagu dadaalaa waana in marka shareecadii loo aqoon yeeshaa la bartaa la faraxsanaadaa yacni waxa weeye waxyaalaha shidooyinka adduunyo markaa aan la day kugu timaado oo markaysaa qaraabadaada xataa cidi dhimato waxaad ogaataa markaysaga nebiyadiiba inay dhinteen isku sabirsii yacni waalidadeenni hore meeye yacni waxa weye haddii aabbaha iyo hooyadaa nool yihiin awowayaashaa meeye ayoyinkaa meeye yacni nebiyadii markaa meeye nebigu wuxuu uhi sala allahu alay wasalam liyucazi almuslimuuna masaa'ibahum almusiibata bi ha isku sabirsiiyaan markaa muslimiintu masaa'ibta iyaga ku dhacaysa musiibada aniga igu imanaysa bimacnaa waxa wey nebi maxamed oo dhimay dheh maxaad isugu shiday yani waxa weye ruux markaan aad u jeclaabaa dhintayo dabeed marka waxa weeye marka magam oo hurda iguma soo dhacdo dee sax ma aha maxayna kuugu soo dhacay ogow inaad adiguba dhimanayso wadal hayaa dheh yacni ilaahay dembi dhaaf uga bari waa la murugoonayaa laakiin sabir yacni waxaad u baroorataa meesha ma taal waxaad isu hiiftaa meesha ma taal waxaad isu cuntaa meesha ma taal waxaad marada u jexjexdaa meesha ma taal waxaad la qaylisaa hoogayay ba ayay u tidhaahdaa meesha ma taal maxaad markaa marka la musanaabi maxaad la qaylin maxaad la cabaadi waxaad ogaataa dadku markaysa markaa inay wada dhibaatoonayaan inay wada in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kama ta'lamuun wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun muslimiintiiba markaysa yani waa nala dhibaateeyo gaalaa nala dhibaataysay gaaladu iyaguba waa dhibaatoonayaan marka waa in la sabraa isbiruu wasaabiru waraabituu yani sabirkaa layna amra wixii waajibee la kari karayana in lala yimaadaa layna amra jihaadkana marka awood loo leeyahay in lala yimaado gaaladii lala jihaado layska celiyaa layna amra marka wixii aynu kari karayno inaynu la nimaadno weeye waxaynan awoodi karayna markaa laynaguma kelifin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha mustaqbalka islaamkana marka waxba ha werweri waxaad ogaataa marka islaamku inuu mustaqbalka yeelanayo dulligana in laga bixi doono gaala jabi doonto ogow nebigaa sii sheegay markayse markaa gaalay inay jabi doonto oo gaalada laga rayn doono oo waxa weeye bilaadka gaalada qaarkood la furan doono aan weli la furan waa la sii sheegay almustaqbalu lilislaam marka waxa weeye ilaahay baa diinta ilaashanaya mar hadduu diinta ilaashanaya maxaad werweri waxba hay warwarin ilaahay ku kalsoonow yani nasriga ilaahay insha allahu tacala waa la heli doonaa laakiin waajibku waa maxay waajibku waxa weeye waa in markaa in yani markaa eh, nasrigu markaa la heli doono laakiin ariiqa lagu helaya ay tahay kitaabkii in loo noqdo kitaabkiiyo sunnadii idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar qadiyatum bizarci wa taraktum aljihaada fii sabiili illah sallط allahu calaykum dulan laa yanzichu minkum xata tarjicuu ilaa diinikum laakiin diinta marka loo noqo nasrigii waa la helaya in tansur اllaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum marka wax loo werweraa meesha ma taal yacni waxa weeye waa in la sabraa waa in la adkaystaa dadka qaarkood musiiba markay ku timaado waxaa laga yaabaa sida marka waxa weeye dumarku u barooranayaan oo kale inuu baroorto ama si ku dhow oo yidhahdo markaysa markaa ba'nayay gaala markaysa waxaana jebisey waxaana nugu dhacayay yacni masaa'ibka marka in la sabraa ina saaran yacni marka in la baroortaa meesha ma taal waajibkana wixii la kari karayaa ina saaran waxaan la kari karayna laydinguma kelifin waxaad ogaataa nebiyadii qaarkood in la dilay laakiin waxa weeye qofka marka haddii insi ka haalib noqdo laakiin marka diintiisi u ilaashan tahay waxba ma noqon kala dilayna shahiid buu noqonayaa jannadu gelaya laakiin musiibada weyni waa maxay shaytaanul jinni inuu ka haalib noqdo kaxaysto oo duufsado oo waddadiisa ku rido u gaalaysiiyo ta darani waa taas weeyi waayo khasaarihii markaa dhammayska tiraaya kaamilkaa baa ruuxa ku dhacaya naar baanu abadi ah laakiin isagoo diintii ku sugan oo diintii haysto ku dheggan oo ku camal falaya haddii markaa la dilo dee waxa weeye markaa khayrkii aakhiro waa helaya dhimashadana kollayba waa dhiman lahaa ama ha la dilo ama yaa la dilin marka kollayba waa dhiman lahaa ilaahayna kollayba diintan waa u gargaaraya marka ha la sabro ha la adkaysto yacni waxa weye diintana ha lagu dheganaado diinta ha lagu dadaalo ha la camal falo yacni ha la faraxsanaado yani waxa weye hala toobad keeno ilaahay ha la xuso yacni ruuxi markaa sidaas la yimaada sacaada kama maqna waxa dhacdo dadka qaarkood oo xoolo badan markaa dan sacaadadii inay ka maqan tahay qaaruun sacaadadu haysta maxay tahay ya yani waxa weeye fircawn eh, sacaadadu hayste maxay tahay cadaabkii adduunyana waa ku dhacay kii barzakhuna waa ku sugan yahay annaaru yucraduuna calayha huduwan wacashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab sacaado markaa kuma sugnee shaqaawa ku sugan shaqaawuu ku sugan yahay yacni waa hoogay sheekh baa waxa uu ka sheekeeyey qiso waa qisadaasaan ku soo khatimaya qisadaas waxay tahay nintaa jira ayaan waxaan doonnay inaan markaa shay khayra inaan u bandhigno oon idhaahno mashruuca noocaasa qabo oo samee mashruucii markaannu u bandhignay ayuu dhammaan wuxuu markaa ayuu yidhi markaa waxaan idin weydiinayaa arrin mushkila ay haysata mushkilahaas waxay tahay habeenkii laba indhood isuma keeno waa nin aad u xoolo badan aad iyo aad buu u xoolo badan yahy ninkaas habeenkii ma gam a buu idhi sidaan u soo jeedo ayaa mu'adinku salaadda subax addimaa buu idhi markaasaan ku idhi maxaa kugu sugan miyaad xanuunsanaysaa markaasuu yihi maya maxaa haddaa kugu sugan markaasu xoolo badan baan leeyahay xoolahaygii baa mashriqii maqribka kala dhaco habeen habeenoo dhan xoolihii baan ka fikerayaa buu idhi xoolihii ayaan ka fikerayaa markaan mid ka baxaba mid kale warba ama soo dhacaya ama wax la mida kaasa saasa ama halkaasa caynkaasa markaasaan kuin adaa iscadaabay xoolahaga ilaahay tala saaro ilaahay u dhiibo ilaahay u tala saaro adiguna markaa waxa raaxadooda markaa iskaga sugnow waxaa ka baxa markaa dadka qaarkood oo xoolo badan baa waxa dhacda haddana inay rafaadsan yihiin oo dhibaatoonayaan marka waxa weeye waxaa la helayaa sacaadada waxaa laga helayaa iimaanka iyo camalka saalixa baa laga helayaa taa macnaheeduna ma aha haddii ruuxu xoolo leeyahay sacaada markaa iimaanka iyo camalkii saalixa la yimaado xoolahana dariiqii sharcigaha u maro ilaahayna u tala saarto yacni waxa weeye xaalka noocaasa dee sacaadadii xooluhu ka kaxayn maayaan laakiin asal waxa u abaynu u jeednaa sacaadada iimaanka iyo camalka saalixa hadduu markaa xoolahana dariiqii sharciga ha u maro ilaahayna u tala saarto waa xuquuqdii sharcigana ka guto waa nicma almaalu saalix lirajuli saalix yacni waxa wanaagsanaaday xoolo wanaagsan oo nin wanaagsan markaa u sugnaaday wallahu aclam waxaan aada uga mahad sheekh cabdikariim xasan xoosh kelimadan qiimaha badan noo soo jeediyey waanada iyo wacdiga ah iyo tusmada iyo tacliimka intaba ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanayna amaanmarin ka siiyo inagana ilaahay nugu anfaco jazaaka allahu khayran sheekh cabdikariim su-aalaha rabnay inaan kusoo bandhigno laakiin waa iska daynay wakhtiga daraaddi baaraka allaahu fiikum waxay ku jiraan rajaynaya insha allah darsigay ku dhex jireen jawaabuhu baaraka allahu fiikum sheekh cabdikariim ramakum allah sheekh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد